ilahi rab اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul ilxaafiظu raximah اllahu tacaala wcan abi hurayrata radia allahu tacala canh qaal qaala rasuulu llahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii sajada uu sujuudayo axadukum midkiin waxaa laga wadaa markuu sujuudda usii socdo yani idaa araada sujuud way idaa sajada markuu sujuudi rabo axaduku midkiin falaa yabruk yuunan arumanin ama yuusan fadhiisanin kamaa yabruku si u arunto oo kale albaciiru neefka geela siduu u fadhiisto walyadac ha dhigo yadayhi labadiisa gacmood qabla rukbatayhi labadii fallow hortood labada gacmood ha ka hormariyo labada low akhrajahu waxaa wariyey xadiidka ahalaaatu saddexdii baa wariyey waa abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i wey ibnmaaja marka laga reebo wa huwa xadiidkaasi aqwa xaafidka ale hadalka wa huwa xadiidkaasi aqwa waa mid ka xoog badan min xadiii wail ibni xujrin wail ibni xujri xadiidkiisa kana ka xog bada xadiika wail ibni xujri ka wey ra'aytu waxaan arkay buuhi waail annabiya nebigaan arkay sal lay wasalam idaa goortii sajada uu sujuudayo wadaca isagoo dhigaya rukbatayhi labadiisa low qabla yadayhi labadiisa gacmood hortooda yacnii labada low inuu dhulka ku hormariyo gacmuhu ay dambeeyaan sidaas buu ku wariyey waail xadiidkiisa akhrajahu waxaa wariyey waail xadiidkiisa alarbacatu afartii baa wariyey sababta uu u leeyahay buu marka muujinayaa xadiidka abuu hureyre ee hore baa ka xoog badan midkan waail maxay tahay sababta maxaa yeelay buu ihi faina lilwali xadiidka hore waxaa u sugnaaday ee abuu hureyre shaahidan baa u sugnaaday xadiid u markhaati furaya min xadii ibni cumara xadii ibni cumar xaali radia allahu tacaala canhuma saxaxahu waxaana saxiixiyey xadiidka cabdulaahi ibni cumar ee shaahidka ibnu khusaymata ayaa saxiixiyey wadakarahu wuu sheegay albukhaariyu bukhaarina wuu sheegay mucallaqan xaalu yahay mid la tacliiqiyey oo sanadka qeybtiisa hore laga jaray mawquufan oo haddana ibnu cumar ku eg mawquufan ibnu cumar korkiisa lagu joojiyo aan dhaafsiisnayn meeshan sida ka muuqata dhowr xadiid oo macnahoodu iska hor imaanayo baa yaalla masalada laga hadlayo ku saabsan tahayna waxa weeye ruuxu markuu rukuucda ka soo tooso oo uu sujuudda aadayo dhulka ma gacmaha ku hormaraya mise lowyaha ku hormaraya masaladaa wey masalada ka hadlayaan xadiisku xadiidka hore abu hurayra xadiidka abu hurayre waxa uu leeyahay gacmaha ha la hormariyo lowyuhuna ha ka dambeeya sida cagsigeedna waa sida geelu u fadhiisto ha yeelina laleey xadiidka abu hureyre saddex soo saaray saddexdaa soo saaray bur kadalika waxaa soo saaray axmed iyo daarimi iyo bayhaqi iyo daara qutni iyo baqawi intuba way wariyeen waxaa caadisan xadiidkaas xadiidu waa'il ibni xujrin oo uu meesha inoogu sheegay isagana saddexdiiba afartaa warisay buuhi ahlu sunanka waxaa la wariyey ahlu sunanka daarimi ibnu khusayma daara qutni xaakim iyo bayhaqi waana daciif kee daciifa ah? xadiidka dambe waail ibni xujr waa daciif sababta dacfigiisuna waxa weeye shariik ibni cabdillaahi alqaadi nin la yidhaahdaa la shaadoobay hirig bn cabdilaahi alqaadina saduuqun yukhطiu kaiiran waa nin gaf badan oo khaiisuu badan yahay haddana maca dalika xifdigiisu waa isbedelay markii uu qaaliga noqday kadib marka inta badan xaadiistiisa waa la daciifiya dariiq kaleo wuxuu leeyahay mursal ah sanadkiisuna daciif yahay saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey xadiidka waa'il ibni xujri ee dambe daara quطni iyo ibnu sayid annaas iyo cafaan iyo keyrkood baa daciifiya xadiidka waail marka ma sugna ee maxay odhanaya ee odhanaya nebigu labada low buu dhulka ku hormarin jiray gacmaha ka hor kaasi ma sugno waa daciif isagoo sanadkiisu daciif yahay buu haddana wuxuu khilaafay axaadiis ka xoog badan axaadiista ka xoog badan waa kuwe mid waa kaa abu hurayre waa xadiidka ugu horreeya abu hurayre ee uu meesha inoogu sheegay waa xadiid xoog badanoo sugan wey sanadkiisu waa xoog badan yahay sidaas daraaddeed baa waxaa saxiixiyey <clears throat> cabdilxaqi ishbiili alimaamu nawowi sheekh axmed shaakir waxaa kaleeto sidoo kale xoojiyey ibnu xajar sida hadda meesha inooga muuqata oo waa kan odhanaya huwa aqwa min xadiidi waa'il ibnu xujrin wuxuuna hadalkaa ku radinaya alimaamu khaaabi iyo qolo tidhi xadiidka waa'il baa xoog badan qoladaasuu radinaya ibnu xajar ayb kadalika waxaa saxiixiyey xadiidka abu hurayra ibnu sayid innaas zurqaani iyo suyuuti sheekh albani sidoo kale xadiiskaas hore marka waa sugan yahay kan dambe ee waa'il ibni xujrina waa daciif kaa abuu hureyre isagoo sugan oo saxiix ah buu haddana shaahid leeyahy shaahidkiisuna waa kan meesha uu inoogu sheegay ibnu xajaro min xadiii ibni cumar buu shaahidikiisu wey xadii cabdullahi ibni cumar oo ibnu khusayma soo saaray kadalika daara qutn iyo bayhaq iyo xaashim iyo taxaawi iyo soo saaray min xadiii naafic can ibni cumar wuxuu yidhi anahu kaana yadacu yadayhi qabla rukbatay ibni cumar wuxuu ahaa mid labadiisa gacmood dhulka geeyoo saara qabla rukbatayhi labadiisa low ka hor oo gacmuhu hormarin jiray isagu markuu sidaa samayn jiray kadib baa ibni cumar wuxuu yidhi kaana nabiyu sal lay slam yafcalu dalika nebigaana sidaa samayn jiray xadiika marfuuc manaa ka dhig waxaa saxiixiyey xadiidka cabdulahi ibni cumar ee shaahidkaa ah xaakim calaa shari muslim buu ku saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay ibnu turkumaani baa sidoo kale xoojiyey oo xadiidka abu hureyre ku xoojiyey isagoo bayhaqi radinaya waxaa saxiixiyey sidoo kale ibnu sayid inaas baa xoojiyey sheekh albaanina waa saxiixiyey waa xadiidka dambe ee ibnu cumar xadiidka ibnu cumarna marka waa sugan yahay shaahidka xadiidka abu hureyrena waa sugan yahay waxaa khilaafsan labadaa xadiidee sugan xadiidka waail ibnu xujri oo daciifa halkan waxaa inooga soo baxay marka axaadiista odhanaysa ha la hormariyo gacmaha baa sugan lowyahana hala dambaysiyo ayb xadiidka abu hurayra ruwaadda qaarkood buu ku dabagaddoomay oo ducafa ah sida ibn abi shayba uu soo saaray min ariiqi cabdillahi bni saciidin almaqburi can jaddihi can abi hurayra lafdi a ah wuxuu ku wariyey idaa sajada axadukum falyabda birukbatayh midkiin markuu sujuudayo labada lowha hor hormariyo qabla yadayhi labadiisa gacmood kahor walaa yabruk buruuka alfaxli sida ratiga qoodhi u fadhiisto kale yuusan u fadhiisanin lafdigaasi marka waa lafdi dabagadono waa lafdi daciif xadiidkii abi hureyre lafdigiisii buu gadiyey ninkaa la yidhaahdo cabdulaahi ibnu saciidin almaqburi baa wuxuu yahay nin matruuk oo daciif saas daraaddeed lafdigaasi sax ma ah ee lafdiga saxdaa waa lafdigan meesha inoo yaalla saas daraadeed bay culimmadu daciifiyeen lafdiga cabdulahi bni saciidin almaqburi uu xadiidka ku wariyey ee maqluubka macnaha ayb intaa markaynu garanay kadib xadiidka lafdigiisa markaan u dimanimo xagga diraayada iyo fiqiga laga faa'iidaysanayo idaa sajada axadukum midkiin hadduu sujuudo falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir yuusan u fadhiisanin sida neefka geeli u fadhiiso jumlo waa jumlada xadiidku laba jumlo waa qaybta hore waxa weya sida neefka geela u fadhiista yuusan u fadhiisanin qaybta dambena walyadac yadayhi qabla rukbatayh labada gacmoodna dhulka ha dhigo lowyaha ka hor ayib labada lafdi marka labada jumlo ma isku meel bay u jeedaano way isfasirayaan miya wax yar inaan isdul taagno waxay u noqonaysaa neefka geela ah lowyihiisu xaggay ku yaallaan xagga horay ku yaallaan oo jeenyaha ah mise waxay ku yaallaan lugaha dambe y qaar baa labadaba leh geel ma yaqaanaan kuwaas ya jilbuhu waxay ku yaallaan geela jeenyaha horay ku yaallaan soo ma bini aadankana jilbihiisu xaggay ku yaallaan lugahay ku yaalaan dambe ayib haddii lagu yidhahdo marka sida geela ah hau fadhiisanin ma gacmahaad hormarini mise jilbahaad hormarinaysa ya gacmahaad hormarinaysa haddaad jilbaha hormariso sidii geel geelaad u fadhiisato soo saas ma keliya waxaa uun macnuhu uu yani dadka qaarkood khalad ka geli karaa markay u qaataan geela jilbihiisu inay ku yaallaan lugaha dambe sida bini aadamkao kale markaasay labada jumlo iska hor imaanayaan ishkaalna dhalanaya waana sida ku dhacday ibnulqayim iyo rag la mida sida ku dhacday sawaabku marka waxa weeye xadiiskuna labadiisa jumlo ay isu raacayaan laa yabruk axadukum kamaa yabruku lbaciiru macnaheedu waxa weeye labada lugo labada gacmood ha hor hormarinin sooma labada gacmood waxaan dhihi lahaa ha hormarinin labada low labadaada low ha hormarinin sida geelu u hormariyo jilbaha uu hormariyo sooma ayib haddii labadii low ha hormarinin lagu yidhi qaybta dam maxay ku tidhi walyadac yadayhi labada gacmood ha dhigo qabla rukbatayhi labada jilbood hortooda ma isfasirayaan mise isma fasiraya marka waa isfasiraya saas macana sidaasi ayaa waxaa qaba culimo fara badan sidaa waxaa ku tegey culimo fara badan oo ay ka mid yihiin masalan alimaam axaawi caleyh raxmat ullah oo qaar badan waxay qabaan waana sida saxdaa ah wey rukbatay albaciir bay leeyihin rukbatay fii yadayhi ah, bikhilaafi bani aadam walxayawaanaat bay leeyihin waxaan u jeeda xayawaanaadka keliya geela shilibkooda iyo lowgoodu wuxuu ku yaallaa jeeniga hore bini aadamkusa waa khilaafsan yahayo lowgoodiiyo iyo jiribkoodu wuxuu ku yaallaa lugta dambuu ku yaalla ayib meesha soo taagan ee lugta dambe ee geyla ku taallahay taa rukba lama yidhaahdee waxaa la yidhaahdaa alcurquubataan baa la yidhahda alcurquubataan labada lugood lugaha dambe soma maxaa la yidhahda boqnaha miya meelahaas kuwan gadaal ka taagan ee labada lugoodee dambe ka taagan ayaga rukbatayn lamaba dhahaba waxaase la yidhaahdaa luqada carabiga alcurqubatan baa la dhaha laakiin rukbataanka waxaa la yidhahdaa labada janyood kuwa ku yaal ee uu hormariyo soma sidaasi waxay ku caddahay kutubta luqada marka loo noqdo haddaad u laabataan maalan taajulcaruuska fayrozabadi iyo kitaabka kitaabka la yidhahdo muxuu ahaaye waxaa dhihi lahaa qaamuuska fayrozabadi iyo taajulcaruuska iyo lisaan iyo rukbat waxay leeyihiin fii yadihi sidaana waxaa ku fasiray calaamad ninkii luqawiga ahaye sarqasti la dhihi jiray isagana fii hariibi alxadiid isaguna halkaasuu maray waxaa yani isaguna maraya yani alimaam ibni xasmi iyo ninka la yidhahdo daxaawi iyo ishkaalkaa intuu keeno kitaabkiisa mushkilka ishkaalka intuu keeno buu ka jawaabaya sidaa hadda aan sheegnay bnu kaga jawaabayaayo yani waxa weeyaan sida aan u sharaxnay buu marayaa imaam aaxaawi caleyh raxmat ullah xadiikuna isku waafaqi buu leey macnuhu marka waa saasoo labada jumlo way wada socdaanoo way isfasirayaane iskama hor imaanayaan ayib macnahaas waxa uu ku dabagedoomay alcalaama ibn اlqayim caleyh raxmat ullah markaasu waxay keentay inuu yidhaahdo xadiidku waaba maqluub laa yabruk axadukum kama yabruku اlbaciir waa sax buudi laakiin waliyadac yadayhi qabla rukbatayhi baa raawiga ku dabagadoontayoo waxaa la rabay inuu yidhaahdo waliyadac rukbatayhi qabla yadayhi ibnu qayim marka waxay ka noqotay lowga geela inuu xagga dambe jiro soo ma waa tii hadda aan ka hadlayn soo ma taasay marka waxaa u muuqatay xadiidka inuu iska hor imaanayo inuu iswaafajiyu daba xadiidka labadiisa jumlo markaasuu yidhi qaybta dambaa maqluuba oo dabagaddoontayo waxaa la rabay inay noqoto waliyadac rukbatayhi labadiisa low ha dhigo hee qabla yadayhi si midda hore ay u waafaqdo ah laa yabruk kamaa yabruku lbaciir ibn qayim waxaa la yidhi markaas aday kugu dabagadoontay baa layidhi halka ishkaalku ka dhashayna waxa weeye waa rukbat lbaciir ayn maxalu rukbati albaciir xaggay ku taallaa halkaasuu ishkaal ka dhashay warka murtidiisu waxa weeye sawaabku waxa weeye xadiidku sidaasuu sax ku yahay axaadiista khilaafsanna kulligeed waa wada axaadiista khilaafsan kulligeed waa wada daciifo sawaabku waxa weeye sida saxdaa in la hormarinayo labada gacmood markaa sujuudda usii socoto waxaana sidaa ku tegey alimaamu maalik axmed fii riwaaya awsaaci imaamu ahli shaam oo wuxuu yidhi weliba adraktu nnaasa yadacuuna aydiyahum qabla rukabihim dadkaan anigu soo gaadhay gacmahay hordhigi jireen lowyahana way dembaysiin jireen waxaase khilaafay cumar bn khataab radi allahu canhu way ka sugan tahay thawri iyo shaafici iyo axmed iyo abu xaniifa iyo isxaaq iyo way khilaafeenoo iyagu waxay yidhaahdeen lowyaha la hormarinayaa maxay deliishadeen axaadiis kulligeeda wada daciifay deliishadeen axaadii kulligeed daciif hal xadii kama kici karo hal xadii ka kici maayo waxay daliishadeen waxaa ka mid a maala xadiid anas uu warinayo cinda alxaakim bayhaqi daara ibni xasmi xadiidkaa nin majhuula ku jira waana mawquuf cala asaxiix abu xaatim saas daraaddeed buu u inkiray axaadiista daliishadeen buu ka mid waxaa ka mid a xadiidka sacd bn abi waqaas cinda ibni khusayma walbayhaqi wabni lmundir fi lawsat sanadkiisa ducafaa ku jirta fara badan weliba dacfigoodu shadiid saas daraaddeed bayhaqi iyo nawowi ay u daciifiyeen iyo keyrkood waxaa ka mid a ah aar cabdullahi mascuud laga wariyo oo tacaawi soo saaray isagana inqiaacna waa ku jira ruwaadiisa qaar ka midana waa dacafu wax asaxay waxaa jira aar cumar ka sugan aarkaana waa aarka uu soo saaray ibn abi shayba iyo axaawi oo wuxuu leeyahay raawiga ka warinaya cumar wuxuu leeyahay waxaan arkay cumar oo khara bacda rukuucihi hoobtay markuu rukuucay kadib calaa rukbatayhi labada low ama labada jilbood korkooda ku hoobtay kamaa yakhiru lbaciiru sida neefka geeli uu u hoobtoo kale wa wadaca rukbatayhi qabla yadayhi labadiisa jilbood buu dhigay ama labadiisa low gacmahaas ka hor cumar waa ka sugany laakiin xadiidkii marfuuca buu khilaafsay soma halkaa aar baa sugan ama axaadiista marfuuca kulligeed waa wada daciif axaadiista sugani waxa wey waa axaadiista odhanaysa gacmaha ha la hormariyo lowyahana hala dambaysi sidaasaana sawaab ah macnaha sidaas ayaa saxa macnaha ayib waxaa kaloon ka faa'idaysanaynaa afarkan hadda cumar u fiirsada masaladii aan ka hadlaynay oo xadiidkii ahaa falaa yabruk kamaa yabruku albaciir afarkan cumar markaad u fiirsataan wuxuu fasirayaa buruukulbaciir macnaheeduu fasiraya oo wuxuu yidhi masalan waxaan arkay cumar oo hoobtay markuu rukuucay kadib jilbihiisana hormariyey sida neefka geeli u fadhiistoo kale macnaheedu maxay marka aarkaas jilbahaaga markaad hormariso baa sida neefka geela sidiisoo kale u fadhiiso soo saas ma yani asarka cumar laftiisa wuxuu tilmaamayaa buruukulbaciir macnaheedu inuu yahay in aad jilbaha hormariso waa buruukulbaciir cumar baana saa u fadhiisan jiray raawiguna wuxuu yidhi sidaasi waa sida geel u fadhiiso xadiidkuna muxuu yidhi sida geela ha u fadhiisaninee gacmaha hormariya soo ma marka afarkaasina wuxuu fasiraya macnaha buruugga wuxuuna fogeynayaa ama daciifinayaa ra'yiga odhanaya xadiidku waa maqluub ee ay ku tageen ibnu qayim iyo ragga raacay ee mutaahiriinta ah ama mucaasiriinta ayib ah. muhiimadda khulaasada u imo oo sunnadu waxa weeyaan markaad sujuudda usii socoto inaad gacmaha hor mariso kadibna ay lowyuhu ka dambeeyaan sidaas ayaa sunnada ah xadiis saxiixana waafaqsan bal alimaam ibn xasmi aleh raxmatullah sacuudiyiinta wuxuu leeyahay inta badan waxay hormariyaan jilbaha sacuudiyiintu waa xanaabilo waay sooma madhabka xambeligaa qaba in la hormariyo sacuudiyiinta keli maaha soomaalida maadaha asxaabulmadaha shaaficiyada iyo xanafiyada iyo xanaabilada iyo yani intooda badan waxay hormariyaan silbahay hormariyaan lanna waa masaa'il fiqhiya madaahibtaa sida qabta sacuudiyiintu weliba waxay aad ugu qanceen culimada sacuudiga rag badanoo ka mid ah, dhammaantood mehe tacliilka ibnulqayim tacliilka ibnulqayim oo xadiidkan abu hureyre waa maqluub uu yidhi oo uu aad uga niqaashay baa qaar badan qanciyey adiga ama sacuudiyiin ku arag ama soomaali ku arage warkaasi waa war daciif madhabkaas madhab tabar badan ma saas man ibn xajm caleyh raxmatullahi isagu wuxuu maray fii muxallaa in gacmaha la hormariyo inay farad waajiba tahay arrintaasina waxay iyadoona daciifinaysaa sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah oo itifaaq soo guuriyey inay labaduba bannaantahay in gacmaha la hormarina waa bannaan tahay buui fii majmuuc alfataawa in lowyaha la hormarina waa bannaan tahay buui bilitifaaq waxaad moodaa inuusan arkin ibnu taymiya caleyh raxmatullah maca sicati talaacihi maxallaha ninka la yidh ibn iyo hadalka uu ku yidhi waa farad buu yidhi in gacmaha la hormariyo waa farad jaais maaha buu le man sunna adiga sidaad tidhaahdaba sida adiladu xoojinayso gacmaha in la hormariyo lowyuhuna dambeeya walow masaladu ad khilaafiyo tahayo sidaa fuqahadu ay isugu khilaafeen man wacan ibni cumar radi allahu canhuma ibni cumar waxaa laga warin ana rasuul lahi sl lay sl rasuulku kaana wuxuu ahaa idaa goortii qacadda u fadhiisto litashahudi ataxiyaadka markuu u fadhiisto wuxuu ahaan jiray wadaca mid dhiga yadahu gacantiisa alyusra ee bidixda ah calaa rukbatihi lowgiisa ama jilibkiisa korkiisuu dhigi jiray alyusra ee bidixda walyumna gacanta midigta ana cala alyumna silibka midigtaabuu korkiisa saari jiray wa caqada wuxuuna gunti jiray alaaan wahamsiina konton iyo saddex wa ashaara wuu ishaari jiray biisbacihi fartiisa asabaabati ee cayda badan farta laysku caayo rawaha waxa wariye muslimu muslim baa wariyey wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo lahu muslim u sugnaatay wa qabada wuu laabi jiray asaabicahu farihiis kullaha dhammaanteed wa ashaara wuu fiiqi jiray ama wuu ku tilmaami jiray bilatii midda taliih ku xigta alibhaama suulka ku xigta taana wuu taagi jirayoo wuu fiiqi jiray xadiidka muslim baa soo saaray kadalika ahlu sunankaa soo saaray ilaa abu daawuud mooyaane iyo keyrkood ayb nasaa iyo bayhaqi iyagu waxay soo ku dareen wa ramaa bibasarihi ilayha aw naxwaha fartaa markuu fiiqo ishiisuna wuxuu ku geni jiray xagga farta sanadkiisu waa saxiix yani markii farta uu fiiqo ishuna fartay la jirtaayo xaggeeda bay ishu aadaysa abu daawuud iyo nasaa-i waxay soo saareen min xadiid ibni zubayr marfuuca iyadana kaana laa yujaawizu basarahu ishaaratahu markuu farta taago ishiisiiyo araggiisu farta mayna gudbi jirina ishu fartay yay macnaha fiirin jirtay marka fartiyo la taagay iyo tiiradiiyo ishiiyo farta aaday oo aan dhaafinoo meelahaas aan daawanayni ee farta ku eg ayadana waxa weye waa ziyaadaad kaleo xadiidka ku soo arooray turuqdiisa wayna sugan tahay macna ayib xadiidkan marka wuxuu tilmaamaya ruuxu markuu atixiyaadka u fadhiiso gacmihiisa xaggee buu saaraya gacmihiisa xaggee buu saaraya xaggee buuse yeelayaa wuxuu ina yidhi gacanta midigta ana waxaa la saarayaa muxuu ahaayey lowga bidixda korkiisa waxaan ujeedaa gacanta bidixda ah lowga bidixdaa baa la dul saaraya gacanta midigta ana lowga midigtaabaa korkiisa la saaraya maxaa kaloo la samaynayaa waxaa kaloo la samaynayaa farahana waa la laabayaa faraha marka la laabo saddex farood waa la laabi saddex farood waa la laabi faryarada midda ku xigto faadumo la yidhaahdo iyo fardhaxada saddexdaa waa la laabaya wa caqada khamsiinada waxa weeye saddexdaa farood markaad laabto midda la yidhaahdo murugsatada ama musabixada la yidhaahdana aad taagto suulka suulku wuxuu aadayaa fartaa taagan salkeedu aadaya saasuu macana farta taagan salkeeda ayuu aadayaa wacaqada hamsiina saasaa laga wada waxaan ujeedaa alaaan hamsiin alaaan wahamsiin saasaa laga wadaayo macnaha waxa weeyaan inaad saddexdana laabto faryarada ta ku xigta iyo fardhaxada farta suulka ku xigtana inaad taagto suulkiina afkiisu inuu qabto farta taagana isaga ku xigta salkeeda inuu ku dhago saas way macnaha wacaqada alaaan wahamsiin say ku tahay marka alaaan wahamsiinta waxa wey xisaab waxaa jirta faraha lagu xisaabiyo waana xisaabtay soomaalida lafteeda aqoon jirtayo dadka xoololayda marka suuqa la yimaado wax la kala gadanayo labada wax kala gadanaysa dalaaliinta maro inta laysku dado soo garanaysaa marada keenka la yidhaahdo gacanta hoosta laga geli baa faraha laysaga ishaari ah, intaasoo hore iyo intaasoo dabaankaas warmay iga dhe ah. warmaya intaasoo hore iyo intaasoo dambe macnaha maxaa laga wadaa macnaha waxaa xisaabo ku fadhiya faraha iyo xubnahooda wixii bay marka isla garanaya waa musalaxaad ay isla fahmayaan ayagu musalaxaadka noocaasoo kalea bay carabtu lahaan jireen musalaxa noocaasa marka wuxuu tilmaamayaa marka saddexda na la laabo midda na la taago suulkuna midda taagan salkeeda uu qabto carabta musalaxii ay isticmaali jireen waxa weeyaan soddon iyo saddex wey waxaa u jeeda konton iyo konton iyo saddex wacaqada alaaan wahamsiina macnahaasa laga wada taas saasayb qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa alaaan wahamsiinada markaad laabto suulka ood fartan ku dhejiso waxaa soo baxaysa hamsa sooma ilan khamsada carabiga waa wareeg sooma intani wareegani waa hamsa marka saddexdan oo laabmayba saa markaad u tiriso waa kow laba iyo saddex qaarkoodna halkaasay mariyaan hamsa oo halkana hiyo intanoo saddex alaaan wa hamsiina qaarna halkaasay ku fasiray adiga warka soo ururiya qaabka inaad fahantoon baa muhima soma qaabka inaad fahantoon baa muhim taas wa ayb qaabka kale ee soo arooray waxa weeye oo isla xadiidka laftiisa ku soo arooray min xadiidi waailin markuu nebiga sifadii salaadiisa uu tilmaamaya wuxuu yidhi uma caqada alkhinsara waalbinsara uma xallaqa alwusطى biاlibhaam wa ashaara bisabaaba wuxuu yidhi wuxuu laabay faryarada midda ku xigta midda fardhexada ah iyo suulkana intuu yani wuxuu ku sameeyey xalqa wareeg wareeg buu ka dhigay tanna wuu taagay waa qaab kaloo labaad waay qaabkii horena waa mid qaabka kale la samayn kara waxa weeye faryarada laab tan ku xigtana laab fardhaxada iyo suulka saa isagu qabo maxaa ka soo baxaya xalqaa ka soo baxday sooma wareeg baa ka soo baxay giraangir fartanna taag ah, sidaasina waa sax iyaduna waa sax oo waxaa la yidhaahdaa xalaqa xalqa iyaduna way soo arortay labada qaabba marka waa sugaya qaabkan hore qaabkan horeen tilmaanay shaaficiyadaa doortay qaabka kalena waa bannaan yahay bay kan dambe ee taxliiqu ku jirana xanafiyadaa doortay qaabka kalena waa bannaan yahay bay dheh annaga laakiin waxaan leenahay alkullu sunna alkullu sunna haddaad sidan dhahdana mar samee sidanna mar samee axaadiista hadday ku wada sugan tahay adiga maxaad ajirka qaar isaga xarmaanina kulli wada qaado midba marku camalfal sidaa wey macnaha taasi marka waa xagga ishaarada see loo guntayaa wey faraha amaa xadiidku wuxuu faa'iideeyey oo kale gacmaha meesha la saarayo oo ah in labadaa meelood la saarayo qaarna la laabayo middaana la taagayo middaana wa ashaara biisbicihi sabaaba taa iyada wuu taagayaayo keligeed baa la taagaya macnaheeduna waxaa laga wadaa fartaa marka la taago musabbixa la yidhaahdayo ilaahay bay nasahdaa waa tawxiid waa tawxiid markii saa loo taago waa tawxiid sidaas daraaddeed baa waxaa sugan nebigu sal lay slam sacd ibn abi waqaas iyo ragla baa wuxuu arkay ayagoo laba farood intay isku lamaaniyeen saa u taagahay meeshii atixiyaasanahayeen meeshii la rabay hal far in la taagay laba farood ba isku lamaaniyeen markaasuu saa u taagahay markaasuu nebigu wuxu uri sal lay slam axid axid buu ah, tawxiidi buui tawxiidi hal mid ka dhig buu nebi sal lay slam hal mid ka dhig leanna waxa weeya middaasi waxay tilmaamaysaa bimacnaa kelinimada rabbi tabaaraka wa waxaanaad ku jirta cibaadadaad ku jirto hal ilaah baad ula jeedaa allaha khaaliqa ah baad ula qastaysaa isagaasay tawxiidinaysaa bartan saasaa macnaha waxa weyaan laga wadaa ujeeddadu sidaas way macnaha ayib riwaayadan kale waxay siyaadisay wa qabada asaabicahu kullaha farihiisa kaloo dhan wuu laabay wa ashaara bilatii tali libhaam midda ku jirta sulka ku xigta ayuu taagay intii kalena uu wada laabay sooma suulkiina xaggee buu geeyey wa wacaqada alaaan wahamsiinadaasaa fasirtay suulkii meesha la geeyey ma riwaayada kalena way fasirto hadda meeshaan inagu qoran waa naga soo tilmaanay man intaa markaan ka soo gudubno waxaan u imaanaynaa farta markii la taago horta in la taagayo in la taagayo iyada axaadiisteeda hadal kama furna oo axaadiistaas sunan mxua saxiix muslim iyo sunanka iyo ku taallo inay sugan tahay waa laysla ogolyahay farta taagiddeeda allahuma bacd alfuqahaa oo iyaga muctabar uusan ahayn muxuu ahaayey eh, madhabkoodo inkiray waa jira laakin wax kasoo qaad male su-aashan marka taagani waxay tahay farta marka la taago ma la dhaqdhaqaajinayaa mise waa la daynaya sideeda u taagnaanaysa laba riwaaya kuso aroortay mid waxaa wariyey abu daawuud iyo nasaa-i fi lkubra bayhaqi abu cawaana abaraani fi ducaa waxayna leedahay kaana yushiiru biisbicihi ida dacaa walaa yuxarikuh markuu ducaysanayo fartiisa wuu ishaari jiro wuu taagi jiray mana uusan dhaqdhaqaajin jirin laa yuxarikuha muusan dhaqaajin jirin alimaam nawowi wuxuu yidhi midda odhanaysa muusan dhaqdhaqaajin jirin sanadkeedu waa xoog badan waa saxiix wey sanadkiisu waa saxiix laakiin alimaam nawowi caleyh raxmatullah tasxiixintiisa sanadka kama dhalanayso inay ziyaadadaasi farta ma dhaqdhaqaajin jirin odhanaysahay inay asxday bal waa ziyaada daciifa oo munkara ah wey waxaana dacfigeeda keenaya nin la yidhahdo waxaa la shaadoobay nin la yidhaahdo ayib waxaa la shaadoobay nin la yidhahdo ziyaad ibnu sacd ziyaad ibnu sacad nin la yidhahdo ayaa la shaadoobay oo wuxuu khilaafay rag badanoo xufaad ah lay ibnu sacad abu khaalidin axmar ibnu cuyeyna yaxya ibnu saciid rag wada xufaaduu khilaafay saas daraaddeed imaamu muslim caleh raxmatullah xadiidka markuu wariyey ziyaadada odhanaysa muusan farta dhaqdhaqaajin jirin wuu ka tegey sababtu uga tegeyna waa ziyaada shaaga oo daciifan sugnay xadiidku wuxuu ku sugan yahay wuu ishaari jir laakiin siyaadada aan muusan dhaqaajin jirin waxaa la shaadoobay ninkaas ziyaad ibnu sacad la yidhaahdo xufaadda intoodii badnaydna wuu khilaafay waana waxa loo yaqaano fi cilmi musalax shaadka loo yaqaano saas daraaddeed ziyaadadaasi ma sugna ibnu qayim wuxuu yidhi fii sixati hadihi ziyaadati nadar saas daraadee imaam muslim caleyh raxmatullahi uu uga tegey albanina caleyh raxmatullahi uu u daciifiyey marka ma sugna kadalika muxadisiin shaaficiya rag badan baan daciifiyey marka ma uusan dhaqaajin jirin ziyaadada odhanaysaay horta iyadu waa daciif wadaaddaa isku dayey in ay sugaan la yidhahdo xasan macalin saqaaf oo hadda suufiyada sheekh u noqday iyo qolyo iska manaa mxuu ah, ahaayey inta badan aan cilmiga musalaxa iyo qawaacid uljarxi wataxdiiliy wax badan ka qarsoon yihiin ama iska dhaga tiraan fara badan ayaa isku day ziyaadada inay isbaatiyaan ma dhaqaajin jirin wasawaab ziyaadadaasi ma sugna waxaa iyadana jirta ziyaado kale oo axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo daarimi iyo ibnu jaaruud iyo bayhaq ay soo saareen min turuq can zaa'ida waail ibnu xujri xadiidkiisa ku timi waana ziyaadada odhanaysa wuxuu yidhi markuu ka sheekeeyey nabiga salaadiisa sal lay slam wuxuu yidhi uma rafaca isbacahu fartiisuu nebigu kor yeelay fara'aytuhu yuxarikuhaa iyadoo isagoo dhaqdhaqaajinayaan arkay yadcuu bihaa xaaladda uu ducaysanayey uma ji'tu bacda dalika buuhi bizamaan fii zamaanin fiihi bardun markaan arkay nebigoo dhaqdhaqaajinaya kadib baan wakhtigaa wakhti ka dambeeyey baa waxaan imid buu buuhi iyadoo wakhtigu xilligu qaboobaya xilli qabooba iyadoo lagu jiro ayaan imid buui fara'aytu annaasa calayhim ahiyaab waxaan arkay buu idhi dadkiio maryahoodii huwan dhaxan daraaddeed ayb taxaraku aydiihim min taxti hiyaabi min albardi bu farahooduna ay ka dhaqdhaqaaqahayaan gacmaha hoostooda qabow darti markaad adiga mare isku dado oo aad atixiyaasanayso farti dhaqdhaqaasinayso oo marada uun hoosteeda laga arki maayo mar dambaan soo noqday bui saa waxaan arkay buui dadkiioo tukanahayo marada ay huwan yihiin qabow darteed ay la huwan yihiin hoosteeda ay farta ka dhaqdhaqaaqayso ay gacmihii dhaqdhaqaajinaya ziyaadadaa iyadaa oo inuu marka farta dhaqaajin jiray oo abu daawuud iyo nasaa-i iyo daarimi keyrkood ay soo saareen ayaa waxaa saxiixiyey ibnu khusayma iyo ibni xibbaan waxaa kaloo saxiixiyey alimaamu nawowi fi lmajmuuc sharxumuhadab ibnu qayim fi zaadi almacaad ibn اjaaruud ibn munaqin ibn xajar ogow badankood waa shaaficiye ogow raggaa aan tirinayno waa muxadisiintii shaaficiyada ziyaadadaa wuu dhaqaajin jiray ah way sugeen ayb sidaas daraaddeed baa waxaa sugan wuu dhaqaajin jiray ee muusan dhaqaajin jirin ma sugno bishahaadati culamaa muxadisii ashaaficiya meel kaleba loo raadi culimada muxadisiinta ee madhabka shaaficigaabaa qiraya in ay sugan tahay kaana yuxarikuhaa laa yuxarikuhaana inayna sugnayn laakiin markay sugeen kadib markay sugeen kadib bay tafsiirkeeda iyo macnaha loola jeedo yuxarikuhaa bay macno kale ku awileen oo waxay yidhaahdaan sida kutubta fiqiga shaaficiyada baad ku aragteen yuxarikuhaa waxaa laga wadaa marka ataxiyaadka ashhadu an laa ilaaha ila allah marka la joogo markaasaa la taxriifinaya xadiidka yuxarikuha way sugeen laakiin taxriiggii baa waxay ku qaydeen iyo dhaqaajintii marka ashhadu an laa ilaha illa allah la leeyay sidaas daraaddeed yacni tafsiirkii iyo ta'wiilkoodii qaabkay u fahmeen waa qaabkaa laakiin ka xadii ahaan way sugeen ka xadiid ahaan way sugeen sidaas way macnaha ayib waxaa lagala doodi marka waxaa lagala doodayaa halkaa meel in lagu qaydo dhaqaajinta farta daliil bay u baahan tahay baa layidhi axaadiista kutusaysa halkaa in lagu qaydana kulligeed waa wada daciif oo aataaraan sugnayn waxaa ku tusaya in la wadayo dhaqaajinta farta in la wadayo oyna meesha keliya ku qaydnayn xadiidka laftiisaa tusayo kaana yuxarikuhaa yadcuu biha yadcuu biha markuu ducaysanayo sooma markuu ducaysanaya ataxiyaadka bilowgiisa duca way ku jirta ataxiyaadka aakhirkiisana duca waa ku jirta saas ma marka maadaama inta xaaladda uu ducaysanayo dhan ay farta u dhaqaajin jiray baa waxay leeyihiin culimmada qaarkood meehe halkaa meel keliya la dhaqaajin maaye ataxiyaadka intaad ku jirtoo dhan fartu way dhaqaaqaysaa yadcuu bihaa oo jumla xaaliya abaana ku tusaysa halkaasi marka waa macnihii xadiidka yuxarikuhaa ma waxaa loola jeedaa hal meel keliya mise waxaa loola jeedaa atixyaadka intaad ku jirto dhan iyadana waa masale ay culimmadu isku khilaafsanyb intaa markaa intaa kaga gudubna kadib laa yuxarikuhaada wuu dhaqaajin jirayda wuu dhaqaajin jirayda walow muxadisiin fara badan ay sugayaan haddana dood baa laga qabaa inay suganto dood baa laga qabaayo ziyaadada wuu dhaqaajin jiray baa waxaa la goonin noqday nin la yidhaahdo zaa'idatu bnu qudaama oo iqa ah laakiin wuxuu khilaafay ma taqaanan wuxuu khilaafay rag aad u fara badan oo jibaal ah aan sahlanayn shucbaa ka mida ibnu cuyeyna ka mida sawri baa ka mida bishir ibnu fadal baa ka mid a cabdulwaaxid ibnu ziyaad baa ka mida cabdulahi ibnu idriis baa ka mida zuhayr ibnu mucaawiya ka mid a khaalid ibnu cabdillahi taxaan baa ka mid a raggaasoo dhan waa wada xufaad we ziyaadada awuu dhaqaajin jiray raggaasi ma sheegin waxaa la gooni noqday nin la yidhahdo zaa'idat ibnu qudaama oo iqa iqadu hadduu iqaadka khilaafana maxaa la yidhahda xadiiskiisa ya shaad saas daraaddeed baa bacdu ahlicilmi waxay xukumeen ziyaadada wuu dhaqaajin jiray ah maadaama uu zaa'ida la gooni noqday xufaaddii kalena ku khilaafay iyaduna waa shaada ah, sidii tii hore loola kaxay oo shuduud loogu xuko baatanna shuduud loogu xuko sheekh albaani caleh raxmatullah aad buu uga doodaya oo isagu inuu sugu isku daya kana jawaabo shuduudka lagu tilmaamay muuse dhaqaajin jire may wuu dhaqaajin jireen shuduudka inuu ka difaacu isku dayay silsilada iyo saxiixada iyo tabalminaha iyo kulli aad buu uga dooday warkiisana marka laysku soo ururiyo sheekha waxay isugu imaanaysaa riwaayada wuu dhaqaajin jiray ah iyo wuu ishaari jiray ismaba caadhidsanaba khilaafba kama dhexeeyo ila labada shay markay iskhilaafsan yihiin baa la dhihi karaa maxaa yeelay ishaaradu wuu ishaari jiray ishaaradu maca taxriikna way noqotaa maca cadami taxriikna way noqotaa ziyaadadan marka uu ninkani kordhiyo dhaqaajintii ishaaradii unbay sii sharxday oo ruuxa marka laleeyaha maalan muxuu ahaayey aada farta fiiqdo ood saa tidhaahdo inaad dhaqdhaqaajisana way suuroobi kartaa inaadan dhaqaajininoo saa basa dhahdana sooma suuroobi karto alishaara qad takuunu maca taxriik waqad takuun bilaa taxriif labada way ixtimaashaa buu leey riwaayadan zaa'ida marka waxay unsiyeedisoo fasirtay ishaaradii nebigu inay ahayd maca taxriif marka meesha mukhaalafa maba jirtaba sidaas daraaddeed shuduud ma yaallo dood dheer buu ka gelaya adiga warka soo gebagabeeye labada masaleba laba masalo lasla saliimay maaha saas man labada riwaayana subuudkooda lama saliim marka dambe sheekh albaani caleyh raxmat wuxuu salka saarahaya muxadisiintii baa ogolaadayoo intaasaa saxiixiso intaasaa saxiixisayo halkaasu adiga sheekhu marka daba maraya marka labada masalaba warka soo gebagabey labada masalaba dhaqaajinta iyo dhaqaajin la-aantaba yaan aad laysugu dhibin ayaan he aad laysugu dhibin saas man risaalaa jirta oo yar yamaniya qoray oo ardada aan u malayn sheekh muqbil ah oo masalada kaga hadlayo axaadiisteeda sheekh albaanin uu ka niqaashay taqriban masaladu marka waa masale iska saasoo farta dhaqaajinteeda haddii aadan dhaqaajinin oo taagto oo saa uun u taagto intaa salaada ka baxaysa intaba waxa weyaan laa maanic dhib male dhib male haddii ay ziyaadadaasi kula noqoto inay shaadda tahayna dhaqaajinta daliil looma hayo hadday shuduudkeedu kula qumanaan waayo sida sheekh albaani iyo muxadisiinta kale ay inay sugan tahay ay kula xoog badnaatana dhaqaajinteedaa markaa sunno noqonaysa masaladu marka waa masalosaasoo fiqhanna laysku khilaafsan yahay diraayatan wa riwaayatan labadaba laysku khilaafsan yahay saas daraaddeed nin walba wuxuu u rajaxma wallahu aclam bisawaab ayb wa qabada asaabicahu kullaha qabada wuu qibdooday asaabicahu farihiisa wuu laabay kullaha dhammaanteed wa ashaara wuuna ishaaray billati midda telihi ku xigta alibhaama suulka ku xig wuu taagayo macnaha waxa weeyaan ama manaa wa wuu fiiqay w saas man marka farta taagiddeeda ayada hadal kama jiro oo xadiisteeda way sugan tahay laakiin dhaqdhaqaajinta ayaa macnaha waxa weeye xoogaa hadalkaasi ka taagan yahay hadda aynu sheegnay tafsiilkana waxaan u gelinaynaa taqriiban masaladaa waxay noqotay mas'alo laba daraf sidii masaladii xalay aan kasoo soo hadlaynayo xali mehe qunuudki sidii masaladii qunuudkaoo kale baa laba daraf baa masalada ku xadgudbay qolo waxay arkeen dadka aan taxriigga samaynayn oo farta dhaqdhaqaajinayn inay khalad weyn galeen ama bidca ku dhaceen qaar baa halkaa ka buuda qolana dhanka kale mareeno fartaba adoo dhaqaajinaya hadday ku arkaan waxay ku leeyihiin sunnada ama xadiidka bayba ku jeesjeesahayaanoo waxaa laga yaabaaba inay farta ku jebiyaan sida meelaha qaarkood ka dhaca farta intay ku qabtaan inay ku jebiyaan baaba dhex karta quluwiga qaarkood ay samaynayan qaarkood waxayba ku jeesjeesahayaanoo waxay leeyihiin muxuu ahaayey sunnada dhaqdhaqaajinta baa waxay ku shabbahayaan waxyaale aada u xunxuno xataa afku ka xishooda istihzaa iyo jeesees ah, marka waa ullaad waay ullaad waa nima xag jira jahligaana inta badan keena ah, soma ninka waxoogaaga afareyda yaqaana afareydiisa wixii dhaafsiisan oo dhan dagaal buu kaga jiraa soma laakiin ruux markay aqoontiisu ballaadhan tahay oo masalada sida laysugu khilaafay iyo xaggee la kala deliishaday iyo uu garanayo waxoogaa maaragtay eh, masaaisha noocan oo kale ah wasankeedii qiyaasteedu siinaamarka xaggii xagga toona quluwiyan loo samayn ninkii u muuqato inay masaladu macnaa waxay sugan tahayna ha sameeyo ninkay u aragto inuusan sugayn u arkana ha iska daayo wabilahi towfiiq ninkii ta'wiilkana muxadisiinta qaarkood marayaanoo ashhaduda marka la yidhahdo in la taago uun qabowna ahlan wasahlan an cabdilahi bni mascuudin radi allahu canhu cabdillahi mascuud waxaa laga weriy radi allahu canhu qaala inuu yidhi iltafata ilaynaa waxaana milicsada oo na soo fiiriyey rasuululahi baa na soo fiiriyey sal lay slam faqaala markaasa wuxuu nebigu sal lay slam idaa goortii sallaa uu tukanayo axadukum midkiin salaadda markuu tukanayo falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu lilaahi wاsalawaatu wاطayibaatu asalaamu calayka ayuha اnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuh asalaamu calayna wclى cibaadi اllahi الصاalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah وأشhهd أنa محamda cabdه وrasuulه ثuma kadibna layتakhayر min الducاء أعjabahu ilayhi fayadcو cabdulahi bn sacuud wuxuu yihi iltafata ilayna waxaana milicsaday oo na soo fiiriyey rasuululahi sal lay sl rsulkaana soo jalleecay faqaala markaasa wuxuu ihi nebigu sal lay waslam idaa goortii sallaa uu tukanayo axadukum midkiin markuu tukanayo falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu adciyada wax lagu weyneeyo lilaahi ilaahay baa mudanoo iskaleh ama salaamyaal ilaahay baa iska iskaleh wsalawaatu wsalawaatu salaado ayadana lilaahi waay xagga hore ku cadsanta salaadana ilaahay baa iskale yacni hadalka wanaagsan ee in alla lagu ammaano uu mudan yahay bay qaarkood ku fasiraan qaar waxay yidhahdaan naxariisyaalo macani badan badan lagu fasira wاayibaatu wanaagyaalo ayagana ilaahay baa iska leh xagg hore ku wada xidhanta wanaagoo dhanna ilaahay baa iska iskale adduunya aqrab assalaamu hadallada wanaagsan iyo ficilada wanaagsan iyo caqiidada wanaagsan kulli ilaahay baa mudan wixii wanaagoo dhanna isagaa milki u leh assalaamu salaami iyo nabadgeliyo calayka korkaaga ha ahaato ayuha nabiyu nebiyow waraxmat ullahi naxariista ilahayna korkaaga ha ahaato yani salaamta waxa weye aafaadoo dhan inaad ka nabad gasho aafaad adduunyo iyo mid aakhare iyo kulli inaad ka nabad gasho korkaaga ha ahaato iyo naxariista ilahay wa barakaatuhu iyo alle barakooyinkiisa khayraadka alle ee faraha badanna korkaaga ha ahaato nebi allow assalaamu calayna korkanagana salaami ha ahaato annagaan tukanayne atixyaadsanayna korkanaga salaami ha ahaato iyo nabad aafe iyo dhiboo dhan aan ka nabad galno wa calaa cibaadi illaah addoommada ilahay korkoodana salaamtaasi ha ahaato alsaalixiina ee wan wanaagsan wa calaa cibaadi illaahi alsaalixiina waa qeyd waxa loo ducaynayo waa addoommada wanaagsan gaalada iyo munaafiqiinta iyo kuwa xunxun iyo kuma jiraan ducada ma gelayaan soma waa ducadii malaaigtoo kale ducada malaaigta yaani dadka iimaanka iyo istiqaamada laga helay bay u duceeyaan sooma sida qur-aanku tilmaamay muminiintuna waxay u ducaynayaan cibaad illaahi saalixiin ninaan saalixayn marka ducada geli maayo ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha mid xaq lagu caabuday inuusan jirin ila allahu alla mooye cibaado inaysan cid kale gar u lahayn haddii la siiyana inay gardarro ku tahay waxdahu keligii xaal laa shariika lahu mid wax la wadaagana uusan jirin sheekh walaa shariif walaa weli walaa qabri walaa malag walaa nebi walaa cid ilaahay cibaadadiisa la wadaagta ma jirto laa shariika lah haddaad la wadaajisana waad gardaranta gardaraad wadaa wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan muxamed cabduhu addoonkiisii inuu yahay ilaahna ma aha wiil ilaahna ma aha ee waa addoon horta wa rasuuluhu rasuulkiisii inuu yahayoo addoommada kale wuxuu la dheeryahay allah soo dirsaday marka waa cabdi waana addoon soma waana cabdi waana rasuul saas man ayb uma kadibna intaa markuu yidhaahdo liyatakhayar ha doorto min adducaai ducada xaggeeda ha ka doorto acjabahu midda loo cajab badan yahay loogu cajab badan yahay ileyhi xaggiisa midda ugu jecel yahay baa laga wada markuu sidaa ataxiyaadka ula yimaado kadib ataxiyaadka kadib ducada tuu ugu jecel yahay isagu markaa ha doorto fayadcuu markaasuu ku ducaysanaya muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo saaray walafdu lafdigan hadda inoo yaalana lilbukhaariyi bukhaari buu usugnaaday wlinasaa'iyi nasaa-i waxaa u sugnaaday kunnaa waxaanu ahay naquulu kuwa yidhaah qabla an yufrada calayna intaana lagu waajibinin atashahuda ah, qabla an yufrada calayna intaana lagu waajibinin atashahudu ataxiyaadka intaana lagu waajibinin baa waxaanu dhihi jirin maxaan dhihi jirin munu sheeg waxa dhihi jireen waxay dhihi jireen wuu iska soo gaabiyey hadda xadiiskee intaan ataxiyaadka loo jidaynin ayaa waxay dhihi jireen asalaamu cala allah asalaamu cala jibriil asalaamu cala mikaa'iil assalaamu calayka ya rasuula allah waxaasay arin jireen hawlahaasay arin jireen waa taxyaasanaya markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay aslam laa taquluu haakada saha dhihina maxaa yeelay faina allah huwa asalaam assalaamu cala allah lama yidhahdo sooma ilaahay korkiisa salaami ha ahaato maa ma ilahay baa loo duceeya waa hadal khaldan khadiija radi allahu canha iigeedaiigeeda garan markii jibriil nabiga u yimi sal lay aslam ee uu ku yidhi khadiijaan salaan u wadaa rabbigeed salaan ka socotaan u wadaaye maxamedow gaadhsii anigana salaan iga gaadhsii khadiija maxay in allah huwa salaam alayka wacalaa jibriila ya rasuul allahi salaam in allaha huwa salaam wacalayka ya allah mayna dhihin wacalayka salaam mayna dhihin fiqigeeday kutus maxay tidhi ina allaha huwa asalaam wacalayka wacalaa jibriila ya rasuul allahi salaam jibriil in loo duceeyuu rabaa ile waa khalqi baahan sooma nebi maxamedna in loo duceeyuu rabaa laakiin ilah miyaa loo duceeya maya in allaha huwa salaam isagaa salaamaba rabbi tabaaraka wa tacala macna marka ha dhihinama naburi sal lay slam walaakin quluu waxaa ka dhahdaan attaxiyaatu sidanu marka ataxiyaadka u baray saas man marka riwaayada hadda walinasaa'i inuu yidhi kunaa naquulu qabla an yufrada calayna tashahudu waxa weeyaan wixii ay dhihi jireen ayaa meesha ka go-an oo hadalka aan sheegnay intaan atixiyaadka loo jidaynin isaa dhihi jireen man ayb xadiikaasi waa ataxiyaadka oo intaasoo siiqo ku soo atixiyaadku qaabo far badan buu ku yimi intabuna way sugan yihin kan waxaa la yidhaahdaa tashahudu cabdilaahi bn mascuud atixiyaadka cabdillahi bn mascuud uu wariyey waana qaabka xagga riwaayada marka la yidhaahdo waa siiqada ugu xoog badan wey lanna saxiixaynka isku waafaqay taqriibanna waxa weeyaan sida ay muxadiiintu isku waafaqsan yihiin itifaaqu lmuxadiiin waxay ku yihiin xagga xoog ahaan siiqadana ugu xoog badan kuwo kalena waa sugan yihin laakiin xagga sugnaanta tana ugu xoog badan man way kala xoog badan man waxaa qaatay tashahudka noocana alimaamu thawri cabdullahi mubaarak axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwiye ayaa qaatay oo iyagu kanay doorteen waxayna u doorteen yani xagga sanad ahaan iyo hubuud ahaan buu ka xoog badan yahay kuwa kale ayib waxaa mudan inaan iyadana baraarujinno cabdullahi mascuud waxaa ka sugan in uu yidhi assalaamu calayka ayuha nabiyu waxaan dhihi jirnay intuu nebigu noolaa markuu nebigu geeriyooday kadib waxaanu dhihi jirnay assalaamu cala alnabiyi waraxmat ullaahi wabarakaatu oo maxaa u dhexeeya ya assalaamu calayka waa ruuxaad la hadlayso mukhaaab a ah, sooma korkaaga waa ruuxaad la hadlayso assalaamu cala anabiyina waa ruux kaa maqan hadalkii loo jeedin lahaa nebiga korkiisa salaami ha ahaato ta kalena maxay tahay nebiyow korkaaga salaami ha ahaato sooma marna sidii ruux kula joogaad yay u dhigantah marna mid kaa maqan bay ka dhigantah cabdillah mascuud marka wuxuu leeyahay intuu nebigu noolaabaan dhihi jirnay khitaabka siiqadiisa isticmaali jirnayoo assalaamu calaykada aan dhihi jirnay markuu dhintayna assalaamu cala alnabiyi waraxmat ullahi wabarakaatu baan ku bedelay hadalkaa mid la mida wuxuu ka sugan yahay caaisha radiallah canha waxaa kale uu ka sugan yahay cataa ibni abi rabax oo taabiciya ah. wuxuu leeyahay saxaabada waxaan ka soo gaadhay saxaabadii nebiga waxaan ka soo gaadhay ayagoo assalaamu calaykada meesheeda assalaamu cala nabiyi ku badela ma marka sida sawaabtii waxa weeye assalaamu cala alnabiyi haddaad tidhaahdana waa sax oo saxaabadu bilaash umayna bedelin haddaad sideedii hore ku dayso assalaamu calayka ayuha nabiyu aad tidhaahdana waa sax limaada lianna nebiga sal lay slam salaan kastoo la salaamo malag u xil saaran baa jira sida xadiid ku asaxday oo qaadayoo nebiga gaadhsiinaya adduunka meel kastoo joogto salaanto salaantaasi waa la gaarsiinaya nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh marka assalaamu calayka bisiiqati alkhitaabna waa loola hadli karaa assalaamu cala anabiyina waa la dhihi karaa labaduba waa dhibaato male mushkilo male saas ayb markaad asixiyaadka dhammayso kadibna ducada waxaa doontaa dooran tani marka waxaa weeye wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu kuwan dambe inoo soo socda waxbaa ka badalnaan doona wlinasaa'iyi nasaa-i waxaa u sugnaaday kunaa waxaan ahaynbu naquulu kuwa yidhaahda qabla an yufrada inta aan la fardinin calayna korkanaga atashahudu ataxiyaadka intaana lagu fardinin waxaanu dhihi jirnay assalaamu cala allah assalaamu kada waa kaan soo marnay waliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday ana anabiya nebigu sal lay slam callamahu inuu ibn mascuud baray atashahuda ataxiyaadsiga wa amarahu wuxuunan amray an yucallimahu ataxiyaadka inuu baro ibn mascuud annaasa dadka inuu baro ibn mascuud hu atixiyaadkaasi annaasa dadka inuu baro waxaan meeshaan ka qaadanay nebigu markuu cabdullahi bn mascuud atixiyaadka baray weliba gacantiisuu gacantiisa geliyey intuu gacanta gacanta u geliyey buu baray wuxuuna amar ku siiyey atixiyaadkaas dadka sii bar saasuu nebigu ku yidhi sal lay slam ayib walimuslim waxaa u sugnaaday can ibni cabaasin xaal laga warinaya radi allahu canhuma qaala inuu yidhi ahlusunanku waa way la warinaya qaala inuu yidhi kaana wuxuu aha rasul lah sl ly slam yucallimunaa midna bara atashahuda ataxiyaatiguna bari jira ah. yani iska soo gaabiye kamaa yucallimuna suurata min alqur'aan suuradda qur-aanka ka mida siduu noo baro noogu laqino sidaasoo kale ataxiyaadka noo bari jiray nabig sal ly slm yacni wuu u iyaguna way ka daba akhrinayaan saasaana fiican dadka in ataxiyaadka iyo salaadda waxyaalaha la akhriyo dadka in loo laqino ayaa fiican ilaa ay si fiican u qabtaan khaasatan dadka aan yani caamada iyo dadka aan aqoonta fiican lahayn maxaa yeeley dad badan markay akhrinahayaan waxay akhrinayaan inuu carabiya xataa inaad saantaaba iska adag ah, waa jijabinaya marka tacliimta nebigu saxaabadana bara buu yihi isaguna saxaabadu bari jiray salawatullah sida qur-aankao kale buu ugu meerin jiray ayb waaka marka cbdullahi bn cabaas ataxiyaadkii nebigu baray ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alayibaatu lilah ila akhirih ila akhir macnaha kii horuu la mid yahay attaxiyaatu almubaarakaatu keliya waxa weeye waxay ku kala duwan yihiin kii horiya kan attaxiyaatuda way ka dhaxaysaa sooma tii hore almubaarakaatu ma wadanin kii cabdillahi mascuud alsalawaatu ayibaatuna way ka dhaxaysaa lilaahidan dambaysa xadiidka cabdillahi bn mascuudna cabdillahi bn cabaasna kii cabdillahi mascuud way horreysay soma oo ataxiyaatu lilaahi bay ku igtay tanina lilaahidii waa la dambaysay waa isku mid adiga waa khabarkii attaxiyaatu lilaahi mubtada iyo jaari majruur khabar isu ah sooma kadibna waxaa la keenay yani cadfigii oo kuwii kalaa lagu cadfay sidaasi waa sax haddaad dib ka dhigto oo intaad cadafkii isdaba dhigto kadibna khabarkii dib ka dhigtana waa la mid mi sooma oo tidhaahdo altaxiyaatu almubaarakaatu bimacnaa waxa weeyaan waawlcadadkiibaa ka wada go-an oo waxa weyaan altaxiyaatu wاlmubaarakaatu wاlsalawaatu wاlطayibaatu lilahi wa waawlcadadkiibaa meeshaa ka wada xidsan sidaas wey marka marka tii hore unbay la mid taha mubaarakaadkaas unbaa dheer mubaarakaadkuna waxa weeye waa yani waxa weye khayraadka faraha badan khayraadka faraha badan ee barakaysan barkada khayrka badan baa la dhahay ila akhiri waxaa kaloo ku kala gediisan yihiin yani tashahudka cabdulahi bn mascuud iyo cabdulahi bn cabaas waxay ku kala duwan yihiinoo kale ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamadan rasuululah waashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu waa cabdulahi mascuudkiisa cabdulahi bn cabaaskiisana waashhadu ana muxamadan rasuulullahi lafdi kalaa jira oo cabdulahi bni cabaas werinayo oo ka cabdulahi bn mascuud la mid ah oo wa ashhadu ana muxamadan cabduhu wa warasuuluhu dhahay marka marna way iswaafaqayaan marna way iskhilaafayaan mushkilo ma leh dhib male ataxiyaadkan marka cabdulaahi bnu cabaas ee saxiix muslimka ku yaala waxaa qaatay imaamu shaafici caleyh raxmatullah waana kaan soomaalidu taqaano soo sax wey waxba kama khaldana waba kama khaldana imaam shaafici maxaad u qaadatay baa layidhi kan ku dooratay ood kuwa kale kaga doorbiday wuxuu yidhi liannahu akmal wa awsac siyaadaad waxaa ku jira buui kuwa kale ayna wadanin khayrna waa la siyaasadaa meesha siyaadadu jirtaa la qaataa sooma saas haddana maca dalika wuxuu yidhi imaamku caleyh raxmatullah hayra mucanifin liman ya'khuduu bigayrihi mima saxabu aniga kanaa ila qumanoo waxoogaa siyaadadaasaan ku doortay laakiin inta kalena ninkii qaata kuwa kale asaxay qaatana wax dhiba uma arka buuaimadaslkusasahaano siiqan kala gedisan khilaafkiisu waa khilaafu tanawuc midka hore imaam axmed baa qaatay ka waxaa qaatay oo doortay imaam shaafic caleh raxmatullah atixiyaad waxaa jira isagana cumar ibnu khataab radi allahu canhu oo abu daawuud iyo daaraqudin keyrkood soo saareen imaamu maalik baa doortay mid waxaa jira isagana abu muusa alashcari saxiix muslim ku yaalla yani waxa wy aimadu way kala qaab qaateen wax iswaafaqaiyo wax kala macnaha kala gadistaba khilaafkaasi aimada ka dhaxaysa siyaqa iyo qaababka ataxiyaadka ku saabsani waa khilaafka loo yaqaano khilaaf tanawuc khilaafu tanawuc tanawuc waxaa la yidhahda kanna bannaan kanna bannaan kan haddaad qaadatana khayr kan haddaad qaadatana khayr kulli waa kifaayo saas kulli waa kifaayo dhib male waxaa la midoo kale oon soo marnay kanoo kale waynu soo marnay waxaa la mid ah ya alfaada aadaanka somayna soo marnay alfaada aadaanka iyadoo kale soomaa soo marna a'immadu kala qaateen haddana waxaynu nidhi ikhtilaafkaasi ikhtilaaf tanawuc waay waxaa la mid a ah aqimaadda iyadana alfaad kala gedisan baan kuso marnay sooma iyadana waa khilaafu tanawuc waxaa la mid ah salliga nebigu inoo soo socdaa ducaa listiftaaxi baa la mid a ah. waynu soo marnay soo garamaysaan ayadana waa khilaafu tanawuc kaa doontaad qaadan karta a'immadu ay kala qaadqaateen mushkilo ma leh waxyaabahaasoo dhan kulli haddayba sunan ku wada sugan yihiin adiga kaa doontaad khiyaar wada laakiin sida fiicani waxa weeye ee culimmada muxadisiintu ay ku talinayaan haddayba wada sugan yihiin waxaa fiican inaad midba mar qaadato si sunnadii nebiga kulli ayna waxbaba kaaga fakaninba mar atashahudka cabdillahi mascuud qaado salaad kale haddana kan cabdulahi bn cabaas qaado salaad kale midka cumar qaado mid kale midka abu musa alashcari qaado kulli sunnadii o dhan kaama tegin soma adigu madhabi ma tihid soma ma madhabi ma tihid laakiin sunna raac baa tahi sunnadaasi wada qaada saasaa fiican midba markuu camalfal ayib wacan fudaalata bni cubaydin radi allahu canhu fudaalat bni cubayd waxaa laga warinaya qaala inuu samica wuxuu maqlay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu maqlay rajulan nin oo yadcuu ducaynaya fii salaatii salaadiisa dhexeeda ducaynay xaal lam yaxmad illaaha ilaahay uusan mahadinin isagoon ilaahay ku xamdinin buu ducaystay walam yusalli uusanna ku saliyin cala nabiy nebigana uusan ku salinin sal lay sl faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam cajila waa degdegey haadaa kani waa degdegey uma kadibna dacaahu waa u yeedhay faqaala wuxuu idhi idaa goortii sallaa uu tukanayo axadukum midkiin falyabda ha bilaabo bitaxmiidi rabbihi rabbigii ah, idaa goortii sallaa uu ducaysanayo ah, idaa goortii sallaa uu ducaysanayo lianna asalaa fi luqa maxay tahay adducaa sooma idaa goortii sallaa uu ducaysanayo axadukum miskiin falyabda ducada ha ku bilaabo bitaxmiidi rabbihi rabbigii mahadintiisa mjidmaydin qore bitamjiidi tamjiidka iyo taxmiidki iska agdhow wasanaa iyo ammaanid ha ku bilaaba calayhi alla korkiisa uu ammaanayo uma kadibna yusallii hawuu ku salinaya cala nebi nebiga korkiisu ku salinaya uma kadibna yadcuu markaa kadib wuxuu ku ducaysanaya bimaa shaaa wuxuu doonuu ku ducaysanaya waxaa wariyey xadiikaasi axmedu axmed baa wariyey waalaau iyo saddexdii ahlu markii ibn maaja laga reebo wasaxaxahu waxaana saxiixiyey atirmidiyu tirmidi baa saxiixiyey wabnu xibbaana iyo ibn xibbaan walxaakim iyo xaakim baa saxiixiyey rijaashiisu waa tiqaad sanadka xadiidkuna waa qawi weye ayb xadiidkaasi wuxuu inoo tilmaamaya oo sheegaya mar kasta oo ruuxuu u ducaysanayo ducadiisa inuu ka hormariyo inuu ilaahayna u mahad celiyo ammaano nebigana ku saliyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh kadibna uu ducadiisa ka dambeysiyo xadiikan muxuu u keenay marka xadiidkan wuxuu u keenay inuu ku yidhaahda ataxiyaadka gadaashiisa salliga nebigu waa waajib limaada lanna ataxiyaadka marka la soo gebagabeeyo soo duca laguma gebagabeeyo ducadiina soo lama dhihin salligii iyo ammaanid ilaahay la ammaanay haddaan lagu darin waa la degdegay macnaheedu waxa wey marka salaada aakhirkeeda salliga nebiga ka dhigwa waa masalada ay markaas fuqahadu ku kala tegi doonaan oo u tegi doono insha allah darsigeena dambaynu faahfaahin doonaa yaa wujuubkiisa qaba yaase mustaxab weeye qaba fiqigii waxay ka kale yidhaahdeen iyo adiladiisa kale darsigeena dambaynu ka dhigi doonaa insha allah hada bilahi towfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi w saxbi